اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجان من هزل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصل اللهم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم caawa hadduu allah awoodda la yidhaahdo halkan waxaynu ka bilaabaynaa kitaabka la yidhaahdo sharxu laamiyati ibnulwardiy almusamaa fatxu raxiim araxmaan waxaa kaloo la yidhahdaa nasiixat alikhwaan baa kitaabka la yidhaahdaa kitaabka waxaa alifay oo iska leh sheekhii weynaa ee caalimka ahaa ee caanka ahaa asayid shariif mascuud ibn alxasan ibn abi bakr alxasaniy alxuseyniy alqanaa'iy alqannaawina waa la yidhaahdaa ashaafici kun laba boqol iyo shantii hijiriga ayuu geeriyooday ilaahay subxaanahu wa tacaala jannat alfirdows lacala ha ka waraabiyo marar badan baan tarjamaynoo kitaabku markii noogu horraysay ma aha waa kitaab agteenna caanka ah tarjamooyin fara badanna aan ka bixinnay qaabka iyo siiqa aan ku wadi doona wuxuu noqon doonaa waxba kagama bedelnaan doono qaababkii horan u akhrin jirnay laakiin xoogaa carabkaan fududayn doonaa sooyaal badan iyo taariikh badan iyo af soomaali badan oo baahi badan loo qabana waan ku sharxi doonaa biidni illaahi albaari kitaabka hadday marka sidaa tahay waxaan u baahannahay marka inaynu aynaan wax badan ku celcelinin eray bixinta laakiin tarjama xarfiya iyo eray bixinta oo kooban iyo wixii markaa inaga khuseeya ee baahidu aan is leenahay beri lagama maarmi karo intaa inaan insha allahu tacala isku jamcino baan ilaahay subxaanahu wa tacaala u kaalmaysanaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka noo saaro ikhlaasna nooga dhigo qaala almu'alifu raximah allahu tacaala baxru ka socda waa baxr alramli baa la yidhahdaa baxru raml facilaatun facilaatun facilan facilaatun facilaatun facilan caruudiyadiisu waa intaa qaafiyadiisuna waa laam ictazil dikra alaghaani waalghazal waqul ilfasla wajanin man hazal facilaatin facilaatun facilan facilaatun facilaatun facilan اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجان من هزل ودع الذكرى لأيام السبا فلأيام السبا نجم أفل إن, أح إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل watruk ilgaadata laa taxfal bihaa tumsi fii cizin waturfac watujal walha can aalati lahwin atrabaat wa can ilamradi murtaji lkafali intabaddaa tankasif shamsu duxaa waidaa maama sayusrii bilasal zaada inqisnaahu bishamsi sanan wacadalnaahu biguslin factadal waftakir fii muntahaa xusni aladii anta tahwaahu tajid amran jalal wahjur ilkhamrata in kunta fataa kayfa yascaa fii junuunin man caqal wattaqi illaaha fataqwa allaahi maa jawarat qalba mri'in ilaa wasal laysa man yaqdacu durqan batalaa inamaa man yattaqi laaha albatalu sadiqi sharca walaa tarkan ilaa rajulin yarsudu billayli zuxal xarat ilafkaaru fii qudrati man qad hadaana sublanaa caza wajal qad hadaana sublanaa caza wajal kataba almawt ala kataba almawt kataba almawta cala alkhalqi fakam qala min jamcin wa afnaa min diwal ayna namruudu ayna wa kancaanu waman malaka alarda wawallaa wacazal ayna caadun ayna fircawn waman rafaca alahraama man yasmac yakhal ayna man shaaduu wasaaduu wabanow شادوا وسادوا وبنوا هلك الكل ولم تغن الغلل أين أرباب الحجى أهل النهى أين أهل العلم والقوم الأولي سيعيد الله في كل, كل منهم وسيجزي الله وسيجزي فاعلا ما قد فعل أي بني اسمع وسايا جمعت حكما خست على خير بها خير الملل waayahay ictazil ka dheerow dikra alaghaani ama dikr alkhawaani sheekhu raximahullahu tacaala kitaabkan magacyo badan buu leeyahy saan sheegnoo fatxu raxiim araxmaan baa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa oo caan ku yahay nasiixat likhwaan haa nasiixat likhwaan baa la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhahdaa sharxu waxaa kaloo la yidhahdaa laamiyatu ibnulwardi baa la yidhahdaa waa kitaab la yaab leh mucjizaad xambaarsan wey waa kaa ohinaya markaad dhegaysatid adduunyadu kaala dagaalamayaa zuhdiyaad buu ku siinayaa markaa yadaa wey sheekhu raximah allahu tacaala wuxuu yidhi ictasil ka dheerow dikra alaqaani ama dikra alqawaani walghazal waqul ilhazla wajaani man hazal wadaci dikra liayaami siba faliciyaamu siba najmun afal ina axlaa ceeshatin ina ahnaa ceeshatan qadaytaha dahabat ladaatuha walitmu xal ictasil dheerow dikra alaqaani gabdhaha heeseesa gabdhaha muqanniyaadka ah gabdhaha isqurqurxiya gabdhaha iswerwareejiya gabdhaha niknikiya gabdhahaas ka dheerow walgazal haasaawahana ka dheerow haasaawaha iyo sheekada iyo shukaansiga faraha badanna iska da utruk dikr alaqaani min annisaa ay almustakhniyaat baa layaa bixusnihinna wa jamaalihina can iziina waxaas iskaga dheerow bur wuu la dardaarmayaa gadaalba wuxuu dhihi doonaa ey bunaya smac wasaaya hee jamacat khusat biha khayru lmilal ictasil ka dheerow dikra alaaqaanii war gabdhaha yaryarkee jaashjaashee niikniikiyey iswareeriyee dharka soo dhigta ka dheerow walgazal hasaawaha iyo shukaansiga iskaga dheerow waqul waxaad tidhaahdaa alfasla ay alxaqa xaqa dheh waqul ilxaqa baa jirta waqul ilfasla baad yidhi midda xaqa iyo baadilka kala saarta mar waa jaanib ka dheerow mandul hazala ciyaara oo wakhtigiisoo dhan ku baatuloo ku ciyaara oo meel cidlaa ku bixiya wakhtiga waa lays xisaabin saddex arrimood buu leeyahy afar arrimood buu ku sheegay meydkan kow horta gabdhaha faasiqaadka ah ee ayaga dhanbaa ilaahay wuxuu ugu talagalay iyo asturkii iyo quruxdii iyo wanaaggii iyo dhan iska tuuray ha ku xidhannin hana la loofarin wakhtigaagana ka dheere sidoo kale shukaansiga maalayacniga iska daayoo shaqayso oo maalintay ku hirgajana iska guurso sidoo kale wa qulilfasla xaq ku hadal baadilkaiyo xaq wa jaaniban hasal weligaana iska ilaali baatulkii ciyaarta iska ilaali waayahay sheekhu raximah allahu tacaala wadaci dikra liayaami siba faliayaami siba najmun afalun <coughs> wadac ka dheero waa dikra xusuusasho liayaami siba maalmihii dhallinyaranimada maalmihaad yarayd waxyaalahaad soo martay yaquulu ahlaktu maala lubada ilaahay wuxuu uhi alam najcal lahu caynayn wa lisaanan wa shafatayn wa hadaynaahu najdayn soo maaha iska ilaali marka wey wadaci dikra liayaami siba maalmihii dhallinyarnimada waxaad soo martay loofarkiiyo ciyaartii waxaad soo kharribtay iska daa yacnihii si shallayta ahaana ha u xusuusanin dhibaatadaad soo samaysay maaha macnaheedu yacnihii adoo ku raaxaysanaya oo ku sheekaynaya allah animaadi taqaanaa maxaan soo kharribay saasaan sameey saasaan sameey saasaan sameey waxaasaan sameey saasu leeh maxaad u sheeg sheegi iska daa iska daha sheegsheegin fali ayaami siba maalmihii dhallinyarnimada najmun xidig baa u sugnaada afala dhacay maalmaha dhallinyaranimada waa laga soo gudbay hadda aakhiraad u dhowaatay xisaabbaad u dhowaatay xaalkaagu xaal ciyaara ma aha iska ilaali saad moodi maaha inna ahna ceeshad ciishati noolal midda ugu macaan taasoo qadaytahaa aad soo gudatay ood soo dhaaftay ood soo martay dahabat waa tegay ladaatuhaa macaankeedii walithmu dembigiina xal allaahu akbar beytkaa hore laba shay buu ku sheegay sheekhu raximahullahu tacaala laba shay labadaa shay waa maxay maalmaha dhallinyarnimadaada loofarkaaga ciyaartaadii idabdarridaadii waxaad kharibtay xaaraantaad samaysay waxyaalahaad ku dhacday macsidii kulligood waxaasoo dhanna waxa weeye dib ha ugu laabannine wax laga soo gudbay oo la soo maray ka dhig oo tuur ka toobadkeen fala ayaami sibaa najmun afal maalmaha dhallinyaranimada xidigooda wuu dhacay hadda oday baad noqotay waad soo dhaaftay wuxuu ku yidhi noolal kasta ood soo martay markaad yarayd ood soo gudatay nuuc doonima ha ahaatee dahabat ladaatuha markaad xaaladdaa macsiyada iyo xumaanta iyo bakhtiga qurunka ku jirtay hee xilligeedii yacnihii waad ka soo gudubtay wixii macaan ahaayaad ka heshay dhadhan ahaana hadda ma haysid qofku hadduu zina ku dhaco ciyaadan billaah zinada xilligaa uu ku jiro xoogaa macaan yar iyo waxbuu dadareemayaa sida ay sheegaan laakiin ogow macaankiina waa tegay wixii adiga ku hayana waa kaa yimida gongoga ahaa ee ku gubayey wal idmu dembigiina xal meel buu kugu qoran yahay sidheh dembigii meel buu kugu qoran yahay lagaa tiri maayo yaa ilaa inaad tawba nasuuxaa la timaada mooye waxaa doqonnimaa waxa lii qofka dunuubta waaweyn marku ku dhacana hal mar baa la qoraa dunuubta yarkaana haddee hal mar la qoro iyada weysada iyo alla kacabsiga iyo adkaarta iyo istikfaarta iyo waxyaalahaasa lagu dhaaba lagu dhaafaa dembiga weynna maxaa kaaga filan tawbatan nasuuxatan watuubuu ila llaahi jamiican ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun ilahay wuxuu leey watuubuu ila llahi jamiican war dhammaantiin aw toobadkeena lacalakum tuflixuun waad liibaanaysaan markaa idaha wey waa waxaa la yidhi shaacir baa wuxuu yidhi wuxuu yidhi daabat ladatu sima fi lmacaasi wa bacda daka akhdu lqisaasi ومضى الحسن والجمال وما لي عملنا تجري يوم الخلاص غير ذني في الله فهو جميل فيه أخلاص غاية الإخلاص wuxuu yidhi macaasidii markaan yaraa aan soo sameeyey een dhallinyaronimada ku soo sameeyey macaankeedii waa tegey lama hayo wa baqiya bacda daaka akhdu lqisaasi laakiin aniga ciqaabtii alleh ee cadhadii alleh ee ka dhalatay markaan dunuubtaan samayn jiray meel bay ii taallaa wamada alxusnu waljamaal wamaal dhallinyaranimadaydii iyo quruxdaydii iyo dadkii i jeclaa iyo waxoo dhanna way tagtay camalkii fiicnaa een igu hagoogan lahaa een ku badbaadi lahaana anaa ka takhallusay anaa iskaga ciyaaray caqli baan yeelan waayey nin yaraan ku loo faray wuxuu lumiya raacday laakiin ilaahay waxaan ka filayaa buri waxun khayra inuu ii dembidhaafo maalinu sidoo kaleeto mid baa wuxuu idhi dahaba shabaabu famaa lahu min cawdatin waataa mashiibu faayna minhu lmarabu dahaba ashabaabu famaa lahu min cawdatin waataa mashiibu faayna minhu lmahrabu u weyo <clears throat> dahaba ashabaabu dhallinyarnimadu way tagtay dhallinyaranimadii way tagtay famaa lahu min cawdatin soo noqon mayso khalaas mar daba soo noqon mayso weligiin maaragtan qof dhallinyarnima ku soo laabata maya wa ata almashiib xorradii baa timid iyo duqdii iyo da'dii fa ayna minhu lmahrabu alla xaggeen ooga cararaa alla xaggeen aadaa xaggeen galaa saasuu alaa layta ashabaaba yacuudu yowman fa ukhbirahu bima facala almashiibu fiiri fiiri waxaa la yidhi qof bini aadama oo shallaytoodaa la shallaytada erayga ugu cabir ogbale waxaa ka mid a baydkan alaa layta shabaaba yacuudu yowman fa ukhbirahu bima facala almashibu alla hooyay buu leeyahay alaa layta shabaaba yacuudu yowman alla hal maalin keliya may dhallinyarnimadii igu soo laabato yaa dhallinyarnimadii hal mar keliya igu celiya fa ukhbirahu waxaan ooga warrami lahaa buuhi wax kale kama gaadhe bima facala almashiibu waxay igu samaysay maxay suuqnimada waxay igu samaysay idan warka wuxuu yidhi shaacir kale tazawad jamiila min facaalika inamaa qariinu fataa fi lqabri ma kaana yafcalu alaa inamaa alinsaanu dayfu liahlihi yuqimu qaliila cindahum uma yarxalu cajiib waray wuxuu idhi tasawaj jamiilan min facaalika wainama war waxaad samaysaa khayr allaha ku siiye war afcaashaada iyo acmaashaada iyo waxaad qaadanaysid wax fiican iyo ha ahaato qariinu alfataa fi lqabri maa kaana yafcalu qofka bini aadamka qabriga waxa keliya ku weheliya waa maxay waxa keliya qabriga ku weheliya waa maxay waa shayga la yidhaahdo hee wax alla wixii camal saalix iyo khayr uu soo sameeyey wey alaa hooyay inama alinsaanu dayfun liahli war hooyi hays dhiganin war aabboy iyo hooyoy iyo walaalow iyo qaraaboy run ma rabtaa waxaa martibaad ku tahay agtooda waad ka tegaysaa ma joogaysa yuqiimu qaliilan cindahum uma yarxalu in yar baad joogi intaa waxay ka dambeeyana waad ka tegi nabaday iska ilaali markaa iyadaa wey waxaasoo dhan marka waa maxay waa caqli celin lagu caqli celinayo wey watruk alkaadata laa taxfil biha tumsi fii cizin waturfac watujal watruka taga alkaadata alkhawaani unbay lama tahay wey gabdhaha yaryarka ee cascas ee hadda soo kacay ee ayaga dhanba maaragtay iska yar kuuskuusane xoogaha ishaya iswalwalqintooda iyo iswadhaamintood iyaysan ku wareejinin laa taxfil biha hala qoslin hala ciyaarin hala boodboodin wareena ku lugoyn war wallaahi naar bay ku gelinayaan war iska ilaali laa taxfal bihaa hala xafladaynin buu ku yidhi haa ha la xafladayninoo ha la jaasin tumsi waad galabaysan fii cizin wa turfac wa tujal wuxuu ku yidhi waxaad ahaani mid cizi ku nool oo ilaahay kor ka yeelo oo asaga dhanba la weynayo la sharfee iska ilaali nebigu wuxuu yidhi adduunka kama tegin fitna ka daran dumarka xubu ashahwaati min annisaa'i waalbaniina waalqanaatiiri almuqantarati min aldahabi waalfidati waalkhayli almusawamati waalancaami waalxarth dalika mataacu alxayaati addunya wallaahu cindahu xusnu lma'aab ilahi yidhi subxaana wa tacala wallahu yadcu ilaa daari salaam war iskaga tagay ku lugoynin war yaan lagu lugoyn war yaan lagu lugoyninoo loo farka iskada da ka taga alkaadata laa taxfal hala xafladin biha iyada tumsi fii cizin wa turfac wa tujal walha ka tag can aalati lahwin adrabat walha ka dheerow war iskada da can aalati lahwin adrabat war alaab lagu ciyaaro muusig la yidhaahdo oo dadka mirqaansiisoo jalam ah iska dah llahwi walmalaahi baa la yidhaahdaa waxaa loo yaqaanaa nabiga calayhi salaatu xadiid xasana wuxuu leeyahay lix arrimood markaad aragteen adduunka waa la rogayaa idaa daharat ilmacaazif walkuuba aalatulahwi walmalaahi wey muusig ayu nooca markaad maqashaan wax walbo muusig ah nooc walba markaad maqashaan hadda adduunka maxaa ka jira nooc walbo hee muusigaa ka jirta muusigoo dhan hadda way jirtaa wa kathurat alqiyaan dumar heesayaan ad aragtaan waagii hore nabiga calayhi salaatu wasalaam gabdhaha xortaa ma heesi jirine kuwa addoommaha ee lasoo iibsado baa dabada gelgeli jiray oo isruruxi jiray hadda naag inay hebela intay isqaawiso yacnihii maarata heesayso oo shafka bannaynayso dabada lulayso oo dharbaq dharbaq leh wax fiican maa waxaas yaa wax ceshaday weydey soo maaha waa mid la dayriyan hooyahaaba midna lahay ka sidoo kale nabigu wuxuu uhi wakafiro shurbatlkhumur khamridana aad loo cabo oo dadku khamrida cabbaan oo ad artay dhallinyaro yaryaroo khamri cabbaysoo dhacdhacaysa wa kafiro alkhubayra bahasha farshada la yidhaahdo maxaa laga sameeyaa kiniin iyo kaadi iyo maxaan ku dhahaa ii sheeg saxarada suuliga baa lagu daraa si ay u kululaato durba u khamiirto khamriga waxaasa laga sameeya ad arkaysaana hadda la cabo aartay hadda maarata lagu sharaabayo waktafa rijaalu birijal wanasa binisa ragguna ay ragga guursadaan dumarkuna ay dumar oo aragta laba noo isqabta ciyaadan bilaah acuudu bilaahi nin baa loo sheeganay ninka hebela waa la guursaa layidhi feeri baa halkan iska geliyey buu halkaa isku keenay baa war waa maxay baa layidhi wuxuu yidhi duni laba nin wax iska dayayso duni la joogi kara maah ya nin raguu ahaa hadde haa soo ay buuhi tallaayo tallaay wnisaau binisa laba dumaroo isqabtana aad aragtid ciyaadan bilaah waa la sheegay weyba jiraan baa layidhi a kuwa isdhunkanaya baa la sheegay walha ka dheerow can aalat lahwina adrabat yacnii aalatu lahwiga adrabat waa muusig markii la daaraba dadka unbaa boodboodi baa layidhi waa la daari way boodboodi un ya wa ya ma dhaanta waa dhaanto waayahay wa canil amradi wey canil iyo wiilka yar ee garmalaydka ahoo murtajil kafali ee barida weyn wiilashan yarka ciyaararsamada arag ee gabdhaweekaha ah ee hadalladais maxaa la yidhaha baalka magac ee raab kuwa raabka ciyaara raabka waxa lagu sheegay ciyaara wey kuwaas bay kuwa laga digaya halka lagu sheegay weligood way jireen baa la yidhi waxaa loo badan yahaa la yidhi hadday ka toobad keeni waayaan inay noqon doonaan maalinta qiyaama dadka naarta jahanama lagu shido hadday sidaa ku dhintaan asagoo ciyaarayo bambaan bajajaajala hadduu dhinto ka war oo <laughs> boodboodaya aakhira waxaa la soo saari kii oo boodboodo maalinta aakhira waxa qof walba waxaa lagu soo saaraa siduu ku dhinto siduu ku dhintaa lagu soo saaraa badig adoo boodbooda haddaad dhimatid adoo boodboodi baa lagu soo saari adoo suuli madaxa kula jira haddaad dhimatid adoo suuli madaxa kula jira oon baa lagu soo saaray markaa iyadaa wey walaha ka dheerow wa can ilamradi ka dheerow garhmaleedka weliba waa nin dhallinyaro ah oo boodboodka bartay oo jaaska yaqaana oo isqaadqaadi og oo codka xilidin og oo muusig loo garaacayo oon gadh lahayn oo dhallinyaro ah oo isjajabinaya oo dhulka isku jeexaya oo futo roganaya kaasaa la yidhaha murtajil kafar oo weliba badhiga kuuskuusan futo kuusan kaa wey <laughs> yaa <laughs> kaa weye waa can garmaleydka murtajil ka far dabada kuusanna iska ilaali saaxibulcajiza cajiiza baa la yidhahdaayo waxa weye maarata waa nin kharrimay weyo waa shay tegey <laughs> ilaahay baa ka magangallay yaa nin raggii kii dabada kuuskuusameehee waa kii si asluuba socday intabadaatan kasib shamsun duxaa wayda mama sayusri bilcasad inqasnaahu bishamsi sanan wacadalnaahu biqosnin factadal intabaddaa hadduu soo muuqdo kaa yaree isla dhaqaajinaya tan kaasif yacnii waxaaba madoobaanaysa shamsu duxaa qoraxi barqin kuwa qaranaya uba ka qurux badan yahayba wa idaa maamaasa idaa takhayala idaa takhayala mad waa zaayda weyn idaa takhayala markuu isxarageeyo isjejabiyana yusrii wuxuuba meel cidlaha ku tuuri bil aasaali yacnihii warmaha aadka u qurux badan ee lasoo xulayna meel cidliba kaga tegiba zaada wuxuu la dheeranayaa inqisnaahu haddaan ku qiyaasno bishamsi qoraxda sanan iftiin iyo diyaa iyo olol wa cadalnaahu haddaan barbar dhigna bighusnin laan cad haddaan garab dhignana hee factadar waaba u dhigmayaaba xoogaa wadaadku waxaa la yidhi wiilkaa yarka ee dabawarwareejiyaha ah ee raab ciyaaraha ah ee heesheesaha ah ee isbulbulqiyaha ah ninkaasuu ku dheeradaly wuxuu yidhi wiilkan kuusii tilmaamaya sifaadkiisa dhegayso waa nin ilaahay qurux siiyey buuhi kolka hore oo xoogaa isqurqurxiyey hadda waxaa la yidhi waxaaba la arkaa la yidhi qof asagaba sida maaragtay gabdhahoo kale yaa isqurqurxinaya waxbuu marsan bal u sacdayn baa layidhi mas caddayn <laughs> talo muxuu raadinaya waa in la garaaca ninka noocaas in la garaaco wey ya xadiis baa jira qof maalin walba shallaysta maalin walba istirtira waa in la ydiya wax loo sheega la waliya maadaas kuma kam yani eh, maarata kam eh, eh, yaa khaadim aljismi midka jismigiisa un ku mashquulsan haa seenahay shaadheerba soo xidhan mid yaroo foodle meel bal iga waran maanta seenahay mashadanahay waxaas ugu sheekayn <laughs> waa miskiin in hadduu soo muuqdo tankasib wuxuuba qarini oo mugdi ka dhigiba min alkusuuf baa laga keenay shamsa duxa shamsu duxa qoraxda barqinkeeda asagaaba kasii daranba wa idaa maamaasa hadduu isjejebiyo iskhayilo isqalqaluuciyana yusri wuxuuba meel cidlaa kaga tegayo yasi bil asal geedka jirimida la yidhahda aadka u qorx ama warmaha quruxda badan ama waxa weeye wax alla wixii qurux badan o dhanba zaada wuxuu la dheeryahay inqisnahu haddaan qiyaasno bishamsi qoraxda sanan iftiin buu la dheeryahay wa cadalnaahu haddaan barbar dhigno biqusnin laan aad u qurux laantu waa ama waa gahaydh ama waa maanyo ama waa eeri ama waa ulaag ama waa dhebi ama waa madheedh waa geedasha qurquruxda badan ee laamaha iyo ulaha laga qorto wey geed maanyo ah oo meel xidha ku yaalla oo dhaloosha iyo laalayska iyo fidhanqandooliga iyo iswarka iyo qararada iyo waxu dhan agtiisa oga baxeen oo waxa weeye intuu laantii halkaa ka soo baxay laamihii kale maxay aayadda qur-aankeed hulban wa faakihatan wa abban hulbiga waxaa la yidhahdaa markay sidaa isoola dhaafaan laamo madaxa isla dhaafaan baa la yidhahdaa kaabuba ka daran yahay u dhigmaabaaba la markaa yadhaha wey waftakir fi muntaha xusni ladii anta tawaahu tajdaa ranjalal beydkana wuxuu noogu sheegi doonaa shay cajiiba wuxuu yidhi waftakir ka fikir fii muntaha xusni ladii anta tahwaahu shayga aad jeceshahay ee aad rabtay inaad samaysid wanaaggiis iyo xumaantiisa meesha ay ku dambayn doonaan intaadan shaygaa samaynin horta ka fikir tajid waxaad heli amran arrin baad heli jalal oo weyne maxaa laga wadaa nin baa raba inuu guursado soo ma guurka kolka hore ha iskaga dhicna ka fikir ka fiirso istiqaaree is-ilaali arrin baa kuu soo bixi la tashi ka samee almustashaaru mu'tamin ka lala tashanayana waa inuu arrinta qurxiyo hagaajiyo wey ya dow waa inuusan kaa tuurin hadduu dow kaa tuuro khatar weeye adiga dhan baa ku rafaaday markaa idaa wey waftakir fii muntaha xusni aladii anta tahwaahu fiiri waxaa lii intaa keliya baydka xigmadda ku jirtaa li qof arta inaad la saaxiibtid ya al insaanu calaa diin khaliili sooma iska ilaali saaxiibka xun waa khatar dad haddii wax gal ah oo fiican mid asagaba haadaan ka laadlaada haddaad tidhaahid ka waran adoo war gacantay qaba haadaantinbuu kugula sii dhiciba bartiibuu kugu andaroorin waftakir ka fikir fii muntaha xusni aladii anta adigu tahwaahu aad jeceshahay shaygaad jeceshahay dhammaadkiisa midkiisa xun iyo midkiisa fiicanba dhammaadka iyo meeshuu macaalka dhiganayo iyo meeshuu ku dhammaanayo kolka hore iska fiiri hooy war hooy iska fiiri waan kuu sheegay tajid waxaad heli amran jalal waxaa kuu soo bixi waxaad caqligaaga iyo maskaxdaada iyo maankaagaba aad ku qanacdid baa kuu soo hadha markaa iyadaa wey idan dadkii hore marka waxay dhihi jireen intaada falin ka fiirso intaada falin ka fiirso haddaad mar samaysa shaygii low waxba tari mayso low waxba tari mayso marka ka fiirso intaadan falin halkaa inoo jooga hada wabilahi towfiiq wasali allahuma calaa nabiyina wa mowlaana maxamed sal slam